أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واتقنا يا كريم يا لطيف اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا وغرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waxaan kusoo jirnay kitaabkeeni safiinatu salaati soo ma ahayn dersigii shanaadba maanta akrinayna hadduu alla idmo oo ugu dambeeyey kitaabka waxaan ka bilaabaynaa arrinka lixaad ee salaada burinaya waxaan kasoo sheekeynaa shan arrimood oo salaada burinayay waxaan soo sheegnay kow shuruudii salaada ee labiyo tobankaha ah. mid ka mid a ah in la waayo salaadda way ku buraysaa soo maa waxaa kaloo aan soo sheegnay arkaantii sagaaliyo tobanka ahayd in si kas ah loo sameeyo ayaduna salaaddu waa ku buraysaa si kas ah looga tago rugni ka mid ah salaaddu way ku buraysaa haddii si kama ah looga tago hadduu soo xasuusta waa inuu kusoo laabtaa baa soo sheegna Eh, arrinka saddexaad oo waxburinaya waxaan kusoo sheegnay inay tahay arkaantii ficilka ahayd ee saddex iyo tobanka ahayd mid lamida inuu kusoo daro rugni ficiliya oo dheeraada inuu kusoo daro ama niyadii ama takbiiratul ixraamtii ama salaantii lagaga baxaya salaada meel aan ahayn inuu kusoo kordhiyo soo ma ahayn dhaqdhaqaaq inuu sameeyo ayadana salaaddii bay burinaysaa baan idhaahnay saddex xarakaa ugu yar oo isku xigta waxaa kaloo aan soo sheegnay cuniddii iyo cabiddii si kas ah hadduu wax yar u sameeyo inaan ka jabayso haddiiusan si kas ah uusan u sameyn wuxuuna yar yihiin inaysan ka jabaynin hadday cuntada iyo cabitaanku fara badan yihiin kama iyo kas labadaba hee in salaaddu ay ku jabayso ama ku burayso waaya arrinka lixaad waxa weeye ficlu shay in shay in la sameeyo be salaadu ku buraysaa min mufdiraati saaimi asaaimi qofka sooman waxyaabihii soonka ka jibin jiray wax ka mida inuu salaaddii ku dhex sameeyo ayaduna hee salaaddii bay burinaysaa hayral akli markii laga reebo cuniddii iyo wa shurbi cabiddii inayaga gaar baa loo soo sheegay soo maa cuniddii iyo cabiddii wixii ka soo hara haddii ah, eeba uu ku roonaado qofki uu salaada dhexeeda ku sameeyay waxyaabihii soonka jabinayey salaadaasi ayaduna way jabaysaa salaadaas way jabaysaa dhegtii uu biyo isaga shubay oo kaleeto wixii la halmaala waa fara badan yihiin insha allah waa gaari doonaa shardigaas shardiga lixaad shardiga toddobaad waxaa weye qatcu niyati niyadii inuu gooyo see u goon karaa niyadii kaan yanuwiya wuxuuba niyeystay alkhuruuja min asalaa salaaddu inuu isaga baxo asagoo salaad duhur ku jira buu wuxuu yidhi salaadda waa ka baxayaaba uuba niyeystay saasuu bannaanka uga istaagayba salaaddiiba kuma jiro warkabaa ku dhacay soo maa asagoo salaaddii ku dhex jira hadduu niyeysto qadcan niyati niyaddii inuu jarayo kaan yanwiya waa inuu niyeysto oo kale alkhuruuja inuu ka baxayo min asalaati salaaddii inuu ka baxayo buu qalbiga ku qabsada wuxuu yidhi salaaddu waa ka baxayaa hawl baa ku timi salaadu ah, ah, ka baxayaa salaada waa ka baxayaa hadduu niyadda gashtayba hee yaa salaadaasi way burtay oo meesha way ka baxay uma baahna inuu dhaho salaamu calaykum salaam calaykum uma baahnaba calaa tuul in uu eh, go'aansaday inuu salaada ka baxo ayaa salaadaasi hee oga jabtay laakiinse waswasada iyo shaydaanka waswaasiisa meesha kuma jiraan yaa shaydaanka in laska dhiciyaa loo baahan yahay athaaminu arrinka sideedaadoo salaada burinaya waxa weeye tacliiqul khuruuji salaadii ka bixideedii tacliiqul khuruuji ka bixidii minhaa salaada laga baxayay inuu ku xiro tacliiq waa ku xidhid tacliiqul khuruuji ka bixidii minhaa salaada laga baxayay inuu ku xiro shay inuu ku xiro yidhaahdo shaygaa markuu dhaco salaaddu waa ka baxayaa tusaale kaanin wiya wuxuuba niyeystay markuu salaada gelayey idaa jaaa zaydun zayd hadduu yimaado kharajtu minhaa salaadda waa ka baxayaa hadduu zayd yimaado salaad buu gelaya zayd baan salaada ku sugaya hadduu zayd yimaado salaadda waa ka baxaya maba u xirminba maba u xirmin maxaa yeele salaad salaadda waxaa niy niyo go-aan in lagu galo salaad baan tukanayaa in lagu galaa la rabaa salaad meel eh, ku xiran ama qof lagu xiray yah maba xirmaysaba waa fahamtay soo maa marka shardina salaadii lagu xiro ayadana salaadii waa ku buraysaa weeye oo salaaddu maba xirmaysaba waxaa ka mid a ah attaasicu arrinka sagaalaad oo burinaya salaadii waxa weeye ataradudu inuu inuu inuu isku soo celceliyo fii qatcihaa salaadii inuu jaro salaadda ma jartaa miska daysaa ma wadataa ma jartaa ma wadaa hadduu qalbiga soo gashto ayadana saasay ku baxaysaa salaadii tusaale kaan yaxdua inuuba kaan taxdua inay kusoo deriso ama kusoo kororto lahu qofkii xaajatun dan fisra isagoo ku jira isagoo salaaddii ku jirabaa hawla ku timaada tii hore maxay ahayd markay hawsha ku timaada hee wuxuu hoosta ka xariiqay inuu salaada ka baxo sooma ayn hal niya buu la yimi ah inuu salaada ka baxo taas waa waa shardiga waxaa sheegay shardiga toddobaad baa sheegay shardigan muxuu leeyahay markii hawsha ku timi ma uusan jirin inuu salaada ka baxo muxuu isku celceliyey ma ka baxdaa salaada mise waa iska wadataa warkaa ma ku dhacay yaah ma iska wadataa salaaddii mise hawshaan yaa mise hooyaa la hadasha maamadii waa u yeertay waryaa geelow hooyadiis baa u yeertay isu yiri ma la hadashaa mise waa sii wadataa bas hore u soconaysa markaa waa ku dhacay soo maa maxay niyaddii salaada ee tooska ahaydoo go'onayd maxaa khalkhal ku riday maxaa daciifinaya taradudkan iyo qofkan maka baxdaa maku jidhaa ahee baa dhib u geysanaya marka salaadaas ayaduna ma jirayso saa oola soco fataradada wuxuu ataradudu inuu isku celceliyo fii qadcihaa goyntii salaada ka an taxdua inay kusoo korortay oo kaleeto weeye lahu qofkii xaajatun dan fi salaati asagoo ku jira kadibna fataradada wuxuu isku celceliyey bayna qadci salaati salaadii inuu jaro oo ka baxo iyo walkhuruuji minhaa uu ka baxo iyo wa bayna takmiilihaa inuu dhammaystiro ah, niyad toosa baa la rabaayoo xiran inuu qofku niyeysto warkaa waa ku dhacay soomaa salaad baan tukanayaa inuu ku wadaa la rabaa haddii salaaddii wax khalkhalanaya ay ku yimaadaan ama go'aankii isbedelo salaadaas adoo aan salaamu calaykum dhihinba horey ka jabaysaaba uma baahnid mactaa inaad salaamu calaykum uga baxid alcaashiru arrinka tobanaad oo salaada jebin kara waxa weeye ashaku inuu ka shakiyo qofkii fii waajibin shay waajib ahaa oo ka mid ahaa min waajibaati niyati niyada waxyaabihii layska rabay niyadda markaan soo marinay maxaa layska rabaa niyad saddex arrimood baa la rabay in samey soo maahayn kow ficlu salaati salaaddii inuu tukanayo inuu qabsado horta laba maxaa kaloo layska dhabay salaaduu tukanayo waajib iyo sunna kee tahay inuu caddayso ahayn waajib salaaddii waajibkayd inuu qeexo salaadu waajibaan tukanaya oo arrinka labaad arrinka saddex muxuu ahaa inuu qeexo salaadu tee tahay duhur baan tukanayaa saddexdaas arrimood baa waxay ahaayeen waajibaatu niya waxyaabaha niyada waajibka ka ah saddexdii mid ka mid ah hadduu ka shakiyo ma niyeystay buu ka shakiya dhimsamaada niyeysan salaadii yaa mise adoo mahsanba allah aqbal iska tir waa fahan soo maahayn hadduu ka shakiyo ayaduna way jabaysaa gormay jabaysaa idaa taala hadduu dheeraado zamanuhu zamanu shaki shakigii uu qabay zamankiisu hadduu dheeraado curfan sida la yaqaan yacni curfiga dadkaas ay dhihi karaan wakhtigaas waa dheeryahay oo kaleeto waaya aw amase facala uu curfan amase facala uu sameeyo macahu maca shaki shakigii la jirinkiisa wuxuu samaynayaa ruknan rukni ficliyan ficil ah aw qowliyan ama hadal ah waaya yacni asagoo oo ka shakisan salaadaha tukanaysid duhur inay tahay horta ma qeexdayo ma niyeysatay yaah shakigaas hadduu dheeraado oo uu isagoo weli shakisan uu faatixadii akhriyo ama rugni ficila la yimaado rukuuciya wixii la halmaalay salaadaas way jabaysaa maxaa la rabaa qofku shakiga eeg waxaa jira waswaas waxaa jira qofkaasoo salaaddii sacaada u xidhay oo is-og inuu xidhay inay waajib tahay salaadhiblaayo tahay asagoo og inuu xidhay yaah oo allah akbar yidhaahday baa shaydaanku waalaya taasoo kale meesha kuma jidho markaasoo kale shaytaanka in laska dhiciyo weeye acuudu billahi min shaytaan rajiim in la yidhaahdo banaan layska mariyo maxaa yeele waxaad og tahay inaa soo tidhi warkaama ku dhacan tan laakiinse wuxuu kala saari waayey inuu salaadii soo niyeystay niyaddii salaadan rabtay uu la yimaaday iyo in kale kala saari waagii baa wuxuu la gaaray ilaa faatixadii intuu ku akhrinayay warkaama ku dhacay yaah markaa salaaddu way jabaysaa wey macnuhu maxaa yeelay salaaddii meeshii laga soo bilaabayay baa maxaa maxay ku jidhaa baaba shaki ku jirta soo ma ahayn ah, salaaddii niyadeeda haddii laga soo shakiyey salaaddu mayayaa jiraysa waa in salaaddii niyadeeda lasoo sugaa qofku niyeystaa salaadan inay tahay salaad saasa oo waajiba oo hebelaaye ah inta wixii dambeeya waa sunna qofkii inuu niyeysto waaya alxaadiya cashara shardiga eh, arrinka koobiyo tobanaad ee jebinaya salaada waxa weeye qadcu ruknin rukni inuu jaro oo min arkaaniha arkaantii ficilka ahayd arkaantii ficilka maxay ahaayeen shan ka mida boobsiiya arkaanta ficilka waa kuwee in faatixada la akriyo in faatixada la akriyo in faatixada la akriyo maku jidhaa ma ficil baa xagee ujeedaan marka yaa yaa yaa yaa yaa alaba faatixa la akriyo rukni ficila maaha faatixa in la akriyo maxay tahay waa qawliya soo maahayn marka ficilku muxuu noqonayaa in alqiyaam maca alqudra in la rukuuco in la sujuudo in lasoo fadhiisto labadii fadhigood udhexeeyey ataxiyaadka in loo fadhiisto fadhigii fadhigii weeyaa ficilku kuwaas mid ka mid ah inuu jaro yaa ayadana salaaddii way buraysaa muxuu u jarayaa liajli sunnatin shay sunnaa dartiis inuu rugnigii u jaro salaaddii way buraysaa warkaama ku dhacay yaah tusaale kaman sidii kaman sidii qof qaama istaagay naasiyan asagoo hilmaansan litashahud al awal ataxiyaadka koowaad buu ka istaagay markuu sujuuday oo soo kacay oo rabbi kfirli uu yidhaahday maxaa laga rabaa sujuud kale sooma ahayn markuu sidii soo dhamaystay maxaa la rabaa ragcadda labaad inuu fadhiisto uu akhriyo ataxiyaatu almubaarakaat soo maa ataxiyaadka koobaada maba fadhiisanba hore u kacay atiyaha koowaad arkaanta aan soo dhigana maku jira yaa arkaanta sagaaliyo tobanka ahayd atashahudul awal miyaa ku jiray kuma jirin xagga maxaa fahamta marka rugnima rugni hee rugni ma aha marka muxuu yahay waa sunne rugni iyo waajib waa isku hal xabo iyosan kaa khaldamin yaa rugni iyo waajib waa hal xabo rugni iyo waajib waxaa wada ah atixiyaadka ugu dambeeya rukuucda sujuud huwaasaa ah atixiyaadka koowaad marka rugni iyo waajib toona maaha marka waa sunne salaada atixyaadkaas muusan ka kicin wuu istaagay marka uu istaagay muxuu galay istaaggu muxuu ahaa qiyaam qiyaamku maxaa weeye rugni buu galay soo maa qiyaamkiiyo rugniya buu galay muxuu ka soo tegey sunne saa markuu istaagay shay rugniyuu galay kaa rugnigaa intuu ka laabto hadduu atixiyaadkii uu kasoo tegay u laabto weyetumise shiikhu ka hadlayo maxay noqon kartaa marka qadcu ruknin ruknigii inuu soo jaro tusaale ahaan istaagii buu gooye oo min arkaanaha alficliya salaada ku arkaanteedii ficilka ah ka mid ah muxuu u jaray liajli sunnatin sunna inuu ku laabto darteed yaah wuu u jaray salaadaas way jabaysaa kaman oo kale weeye qof qaama istaagay naasiyan asagoo hilmaansan litashahud ilawal adixaadka asagoo hilmaansan buu istaagay istaag buu istaagna waa rugni uma kadibna caada wuxuu u soo laabtay lahu atixiyaadka koowaad buu usoo laabtay intuu kusoo dhacay saa markuu istaagayo alla ilaahay saa u toosay bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi markuu yidhaahday waxaan ku soo dhacday waxaa ilowda tixyaadka koowaad markaasuu ku laabtay camdan si caaliman asagoo og inay xaaraan tahay laabashadaas yaa hadda idinku waa ogtihiin inay xaaraan tahay waa ogaatiin soo maaha in laabto caamidan kasna u laabtay labada arrimood buu samey wuuna ogyahay inay xaaraan tahay in la laabto muxuu kaloo kama ana kamaaha hee kas buu u laabtay soo maa hadday isugu darsanto salaadaas way jabtay maxaa la rabaa marka inay samaysa ha u laaban ka soco maka tagtay yaa adxiyaadka kood maka tagtay haale maka istaagtay haddaad soo laabatid salaaddu way kaa jabaysaa horey oga soco ragcaddii saddexaad gal tii afaraad gal meesha salaam ha dhihi rabtid hee laba sujuudisaa baa la imaanaysaa saasaa ku kabaysaa hawshaas warkaa ma ku dhacay ha ku laaban marka taasoo kale hadday dhacdo marka qadcu ruknin baa la dhahaa rugni baa soo jartay yaa maxaa la mid ah salaada subax markii ayadoo salaada subax waa la qunuudaa sooma allahuma hdinaa fii man hadayt wacaafina soolama akriyo tii buu ilaaway wuu sujuuday markuu sujuuday buu buu qunuudkii soo xasuustay hadduu soo laabto maxaan leenaha maxaa ku dhacay arin ah akhriya wuxuu ku dhacay lambarkee baa qabtay nambarka kii toonaad baa qabtoo ahee qaadicu ruknin min arkaan ficliya qabatay rukni buu soo jaray sujuud ah sunna usoo laabtay oo qunuud ah arrinka marka waxaan leenahay salaada hee caalim haddaa ahayd inay xaalkaas xaaraan u yahay ogeyd kasnaa u samaysay hee hee waa kaa burtay wey hadduusan kas u samaynin wuuba istilmaamay isagoo soo laabtay bu is arkay oo hilmaan usoo laabtay yaa kas uma samayn ama jaahil buu ahaaye maba ogeynba inay jabinayso maxaan leenaa ka jabi mayso laakiinse maxaa la rabaa marka xasuustaba hee inuu isaga kaco inuu hee isaga kaco maxaa yeel xisaab dambe oo laga rabaa ma jidhe inuu hore u socdo baa laga rabaa inuu isaga kaco baa la rabaa ma kusoo xasuusta athani cashara arrinkaas labiy tobanaad ee salaada buriyaa waxa weeye albaqaa inuu isaga sii jiro albaqaa'u inuu isaga sii jiro fii ruknin tiir tiir buu isaga sii jirayaa idaa tayaqana marka uu yaqiinsaday tarka maa rukni inuu ka soo tegay qablahu kaa ka horeeyey warkaama ku dhacay <laughs> haye aw amase shaka uu ka shakiyey fiihi rukni ka horeeyey inuu kasoo tegay buu ka shakiyey goormay buraysa arrinkaas idaa taala hadduu dheeraado curfan curfi ahaan curfi waxaa laga wadaa dadka meesha jooga sheegaas waxay u yaqaanaan ha dharar may u yaqaanaan mise eh, eh, tusaale ahaan dadkaas meesha kugu xeeran intee bay dhihi karaan shaygan wuu dheeraada ma markii laba daqiiqa lagu taagnaado buu dheeraanaya mise saddex daqiiqa markii la taagnaado mise hal daqiiqa haddi markii la taagnaado waa dheeraada baa la dhahaya marka curfi waxa weeye curfiga dadkaas meesha ku xeerani shaygan alleeyahay salaaddii waa dheeraatay mar ay dhihi karaan yah tusaale ahaan qof inuu akriyo suuratulbaqara salaad ku dhex akhriyo dadku maxay dhahayaa yah suurada salaadaasi waahee dheertaasoo dhihi mayaan haddii lagu akriyo qulhuwallana way gaabanta marka dadku maxay haystaan dadku halbeeg bay haystaan ah sheeganna ay dhihi karaan waa dheer yahay sheeganna hee waa gaaban yahay marka sheekhu wuxuu ku leeyahay qofkani salaadii eh, iisoo qabo rukuucdii buu ku jiraa soo maah isagoo rukuucdii ku jira wuxuu xusuustay faatixa inuusan soo akrinin soo faatixa kama horeyso waka albaqaa inuu isaga sii jiro fii ruknin tiir rukuuca inuu isaga sii jiro tusaale ahaan idaa tayaqana markuu yaqiinsaday oo uu hubsaday tarka maa rukni inuu kasoo tegay qablahu rukuucda ka horeeyey faatixa oo kale inuu kasoo tegay isagoo rukuucii ku jira buu wuxuu yaqiinsaday oo hubsaday hee faatixa inuusan soo akhrin hadduu isaga sii jiro rukuucdaas yaa aw shaka ma wuu ka shaki yahay dham faatixa soo akhriyan zamaanan soo akhrin haddii marka meesha shaki yimaado asalku waxa inuusan akhrin markaa waa ku dhacay soomaa fiihi idaa taala hadduu dheeraado curfan rukuucdaas rukuucdaa jiriddii uu ku jiray yah hadduu isaga sii jiro ilaa in laga dhihi karo rukuucdii buu ku dheeraaday yaa way ka buraysaa salaadaa weeye laakiinse markuu rukuuc isagoo ku jira uu ogaaday faatixadii inuu iska tegey hadduu asagoo aan ku dheeraa markiiba ka soo laabto faatixadiisa iska akhristo kadibna rukuuc caadiga la yimaado marka waxaan leenahay leenkaaga wuu ku saxan yahay laakiinse asagoo rukuucdii ku jira waxausa inuu faatixadii hee faatixadii hee inuu kasoo tegey wuu iska sii watay wuxuu watay in la dhihi karo hebel rukuucdii buu dheeraaday warka waa ku dhax soo marka maxaan leenaha salaadaas hee horay bay u soconaysaa waa buraysaa wey maxaa qofkaa laga rabaa markuu soo xasuusto rugni inuu kasoo tegey bal yelzamhu waxaa waajib ku ah alcawdu inuu laabto fawran markiiba ilaa ficli maa rukni ficilkii inuu kusoo laabto rukni samayntiis inuu u laabto tayaqana uu hubsaday tarkahu inuu ka soo tegey aw amase shaka uu ka shakiyey fiihi samayntiis warkaama ku dhacay dadkii marka laba u qaybsamayaan qof asaga keliya tukanayay qof la tujinayey ilaa mooyaane idaa kaana hadduu yahay ma'muuman qof la tujinayo fayaatii qofkii la tujinayey laaban mayee wuxuu la imaanayaa biragcatin ragcad buu la imaanayaa bacda salaami imaamihi imaamkiis markuu salaada ka baxo warkaama ku dhacay walaa yajuusu asagoo ma banaano lahu isaga alcawdu inuu laabto dadkii maxay noqdeen laba qaybood qofka asaga keliya tukanayey yaah rukuucdii asagoo ku jiro faatixa soo xasuustay asaga keliya hadduu tukanayo calaaduul waa inuu hee laabtaa faatixa soo akhriyaa soo maa adoo imaamka la socda baa rukuucday imaamkii markuu rukuucay baa rukuucday adoo rukuucda ku jira waxaad yaqiinsatay ama ka shakiday inaa faatixa soo akhriday adigana waa lagu tujinayaa maxaa samaynaysa soo laabanaysaa sheekhu wuxuu ku yidhi haddaa ma'muum tahay laa yajuusu lahu lcawda inuu soo laabto uma banaana salaaddaa ka jabaysa haddii kale muxuu samaynayaa markaa wuu iskala sii soconayaa isagoo og faatixadina ka maqan tahay rukuucdu iska wadanaya subxaana rabbiy alcadiim wuu iskala soo kacaya samica allahu liman xamd wuu iska sujuudayaa hadhow markuu shiikhu salaadda ka baxo asalaamu calaykum yidhaahdo ayuu ragcad cusub u kacayaa warkama ku dhacay ragcad cusub ayuu u kacayaa kadibna ragcaddaasuu tukanayaa wuu taxiyaadsanayaa uu salaamo naqsanayaa warkama ku dhacay looma baahna inuu la yimaado sujuudu sahwi warkama ku dhacay sujuud sahwi inuu la yimaado hee lama baahno haddii la tujinaya waaye haddaan la tujinayinse wuu la imaanaya waaya intaa inaad fahamteen baa umalaynayaa fa haadihii tanoo al ee axkaamta ahi yelzamu waxay waajib ku tahay kulla muslimin qof kastoo muslima yelzamu dhe waxaa waajib ah kulla muslimin qof kastoo muslim waxaa waajib ku ah macrifatuhaa inuu ogaado waa waajib cilmiga la baranaya labaa loo qaybiyaa cilmi fardu cayn ah cayn yacni qof kasta laga rabo iyo cilmi fardu kifaaya oo qola haddii cilmigaa barato inta kale intagana dembigu ka dhacayo inta hadda aan soo sheegnay farducayn baa la dhahaa qof kastabaa laga rabaa inuu barto maxaa yeelay salaada er, mar walba wuu tukanayaa marka ficilka mar walba kugu soo laalaabanayo diintu ku amartay shaqada uu kaa rabay inaad baratahay waajib waayo warkaa ma ku dhacay yaa waaya intaa marka arkaantiibuu ku dhaafay shiikhu walil wuduu'i weesadii iyo welil qusli qubayskii waajibka ahaa iyo wasalaati salaadii laftigeeduba sunanun sunnooyin bay leeyihiin kaiiratun fara badan jiddan si farasi magananaysaa aad ah sunnooyinkiibuu ku tilmaamayaa faman qofka araada doonaya xayaata qalbihi qalbigiisa nolol u raba walfawsa iyo liibaan cinda rabbihi rabbigii agtiisa uu liibaan ka helaya raba yaah falyatacalamhaa ha bartay intaaan soo sheegnay wayacmal bihaa hana ku hee hana ku camalfalo weeyaan hana ku camalfalo weeyaan falaa yatrukhaa yuusan ka tegin falaa yatrukhaa kama tago sunnaha ilaa mutasaahilun mid ma garanaysaa fududaysanaya mooyaane aw laahin ama mid iska ciyaaraya mooyaane aw saahin ama mid iska maahsan mooyaane kaasoo jaahilin aan waxba kala ogeyn Ah, sunnooyinka fadligooda iyo wanaagga sunnada ku jira yaa qof iska fuudaysanayabaa ka tega mooyaane ninkii raba aakhiro ma garanaysaa wax badan badan badan oo sunnaa buu sameynaya dadkii hore shayga sunnaha inuu sunno yahay bay u tukan jireen wallaahi waa sunne aakhiruu ziyaadana siinaya aakhiraa ziyaada ka helaynaa dadka hadda joogana sunnada waxay uga tagaan inay sunno tahayoo aysan waajib ku ahayn bay isaga tegayaan marka waa mushkil qaran wey soo maah mushkila qaran wey iska fiiriyaalka wa mimaa yata'akadu waxyaabaha ay adag tahay macrifatuhu in la barto waxyaabaha ay muhimka zaa'idka ah ay tahay in la bartaa waxaa ka mid ah adkaaru salaati salaada adkaartii lagu dhex akrinayay hadda maxaan maxaan hadda waxaan istaajinay qalfooftii salaada qurxinteedii baa dhiman ducooyinka la akhrin lahaa eh, magaranaysaa salaadihii dheeraadka eh, suuradihii qur-aanka dheeraadka ahaa rukuucda lagu dhex akhrin lahaa qurxintii baa dhiman wa naxnu anagu shiikhu wuxuu anagu nadkuruhaa waanu sheegaynaa hunaa halkan biikhtisaarin adkaarti salaada qayb ka midaan ah sheegi doonaa buu yii raxima allahu tacaala waaya fa wuxuu dhahayaa almusalli qofkii musalliga ahaa wuxuu dhahayaa markuu salaada u istaago oo sa uu istaago wuxuu dhahayaa usallii waxaan tukanayaa farda duhri duhurkii waajibka duhurkii waajibkahaa baan tukanayaa salaaddii duhurka ahayd oo waajibka ahayd baan hee tukanayaa arbaca rakacaatin afar ragcadood adaa'an taasoo wakhtigeedii joogta adaa waxaa la dhahaa salaada waqtigeedii joogta maxaa soo horjeedaa salaada waqtigeedii uu baxay soomaan qadaa baa la dhahaa salaad la qalleeyey iyo salaad waqtigeedii la tukaday haddii salaadda waqtigeeda la tukanaya adaa-un waay haddii waqtigeeda uu baxayna maxaa la dhahayaa qadaaun marka wuxuu yidhi salaad duhura oo afar ragcaa baan tukanayaa adaa-an taasoo waqtigeeda hee uu joogo mustaqbilal qiblataanoo qiblada u jeeda ma'muuman anoo la itujinayo anoo hee la itujinaayo lilaahi baan u tukanayaa tacaalaa sareeye markaas waxaan dhahayaa allahu akbar intaas allagabartay ka horaysaa markaa ma ku dhacay yaa intaa maxaa hore usoo dhigan intaa iyadoo qalbiga laga la gashanayo somaalan soo dhigan shiikhu marka wuxuu ku yidhaahday intaasoo hadal ahna hee waa dhihi kartaa allahu akbarta horteeda waa dhihi kartaa usallii farda salaati usallii farda duhri arbaca rakcaatin adaa'an mustaqbila alqiblati lilaahi tacaala ma'muuman lilaahi tacaala haddii soomaaliya lagu dhahana mushkila maleh salaad duhra tukanayaa oo waajibkii inta hadda sheekhu carabi ku sheegay ayagoo soomaaliya haddaa alabata ka hormarisid dhibkaasoo raaci mayso waxaa loogu talagalay baa la yidhi si carabku iyo codku iyo carabku ay u kaalmeeyaan qalbiga warkaa ma ku dhacay adoo qalbiga ku haysta haddii intana aa ka dabageyso de waa sii adkaanaysaa soo maaha yaah saas dhe buu ku yidhi sheekhu waaya wayubadilu wuu ku bedelayaa aduhura duhurkii fii kayrihaa wixii aan duhur ahayn markuu tukanayo bismihaa magacii buu ku bedelayaa ah, duhurkii intuu ka saaro buu salaadii kaloo tukanaya alcasr almaqrib alcishaa buu ku bedelayaa wayadkuru wuxuuna sheegayaa caada rakcaatiha buu sheegayaa wayaquulu wuxuuna dhahayaa imaaman hadduu imaam ahaa weeye warkaama ku dhacay wayaquulu wuxuu dhahayaa meeshii ma'muuman ahayd imaaman buu dhahayaa bedela ma'muuman in kaana imaaman waa hadduu imaam hee yahay wayatrukuhumaa labadaba buu ka tegayaa maamuunan dhihi mayo imaamanna hee dhihi mayo in kaana munfaridan hadduu yahay qof iskii u tukanaya dadka tukanaya marka waa saddex qaybood mid imaam ah mid ma'muum ah oo la tujinayo iyo mid munfarid marka eray bixinnada fiqiga waa inaa qabataan waa mid imaam ah mid ma'muum ah iyo mid hee munfarid ah munfarid marka sheikhu wuxuu ku yidhi hadduu munfarid yahay ma'muum iyo imaamid toona hee dhihi mayo warkaa maku dhacay lilaahi tacaala buu isaga joojinaya allahu akbar ma'muum iyo imaan lagama rabo buu ku yidhi hadduu qalbiga ka akrinayeyna oo qalbiga gashanayeyna inuu imaam yahay iyo ma'muum yahay mid toona hee laga dooni mayo warkaa maku dhacay labo hadduu imaam yahay maxaa laga rabaa hadduu imaam yahay waxaa laga rabaa markaa inuu asagu dhaho meeshii maamuuman ahayd waaya marka hadduu imaam yahayna meeshii ma'muuman ahayd mustaqbil alqiblati ma'muuman muxuu ku bedelanayaa mustaqbil alqiblati imaaman hadduu kii la tujinayan yahayna ma'muuman buu ku bedelanaya warkaama ku dhacay yaa uma yaquulu salaaddii markuu xirtay salaaddu waxay ka bilaabataa allahu akbar warkaama ku dhacay intaa wixii ka horeeya salaada inay kaalmayso mooye salaada ka mid ma aha warkaama ku dhacay yaah saa ola soco marka uma yaquulu intaa markuu allaahu akbar yidhaahdo wuxuu dhahayaa wajahtu waxaan u jeediyey wejhii wejigayga liladii allihii fadara asamaawaati samooyinka unkay wal dhulkana unkay fadara waxa weeye unkay oo cid uga horaysay abuurideeda hee ma jidha weeye musliman anoo muslima xaalaan ahay mid muslimlah wamaa aana aniguna ka mid maahi min almushrikiina gaalada kuma tirsani ina salaatii salaadaha aan tukanaayay wa nusukii gowracayga iyo wamaxyaaya noloshayda oo idil iyo mamaatii geerideeda oo idil lilaahiba u sugnata rabbica ilaahay baa hayo wey ilaahay baa meesha maogtahay kulli gacantiisa ku jirdhaa weeyaan laa shariika la wadaajin mayo laa shariika cid la wadaagta uma sugnaanin lahu ilaahay subxaanah wa tacaala wabidaalika sidaa ayaan hee umirtu la ifaray saasaa la ifaray inaan magaranaysaa rumeeyo wa ana aniguna min almuslimiina maxaan ka mid ahay muslimiintaan ka tirsanaha weeye ducadaas wax ducaa listiftaax ducaaul istiftaaxi baa la yidhaahdaa furfurashada salaada waay intaa markuu dhaho acuudu billaahi min ashaytaani rajiim u dhahayaa salaaddii baa lagu balkiyeenaya ee marka hore qolfooftii baa lagu dhigay istaag baa lagu yidhi faatixana akhri acuudigan iyo ducadan iyo allah akbartan faatixada ka wada horeeyaan soo maa baka bismi illaahi araxmaan araxiim ragcad walbaa istaagtid inaa acuudi ku bilowdaa ma garanaysaa sunna ah waa fahan soo maahayn tan koowaad baa uga adag inaa ku bilowdo kuwa kalena inaan raacisaahi way fiicantaa weeye maxaa yeele ragcad walba gaarkeeda u taaganta acuudu billaahi min ashaytaani arajiim bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin alxamdu mahad lilaahi bowsuunaata allihii arraxmaani ahaa allihii arraxiimi ahaa raxmaan naxariista guud naxariisanahay alraxiimi naxariistagaar gaar naxariisanahay alxamdu mahad lilaahi wa usugnaata rabbialcaalamiin allaha caalamnkan ma magaranaysaa rabbigood ahaa barbaariyahoodii alraxmaana allah raxmaanka ee naxariisu ballaarantay alraxiimi allaha naxariistiisu gaarka ku tahay mu'miniinta naxariis dheeraada soo maa maaliki yowmiiddiini maalinka qiyaama allaha iska leh iyaaka adiga qur ayaan nacbudu ku cabudanay ilaahayow waiyaaka adi qura ayaa nastaciinuhu kaalmo weydiisanayna nebigu wuxuu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam xadiis ka soo arooray qofku markuu faatixada akhrinaayo oo ilaahay subxaana wa watacala salaada u tukanayo ilaahay buu la hadlayaa haa ilaahay buu hee markuu qofku dhaha alxamdu lilaahi rabbialcaalamiin xamidanii cabdii baa alla dhahayaa ilaahay addoonkaygi waa imahad celiyey waa imahadii alraxmaan araxiim majadanii cabdii addoonkaygi waa faalla ammaanay almajdi waa sharaf u ishrafe addoonkaygi maaliki yowmiiddiin ahnaa calaya cabdii addoonkayga ammaan bu magaranaysaa igu soo ammaan bay magaranaysaa iga buuxiyo weye ahnaa cabdii ilaahay baa la hadlaysaa marka qofku waa inuu marka qiimeeyaa inuu ilaahay hortaagan yahay haddaad iska mahsan oo salaad iska tukanaysid waa kusoo baraarugta waladaalin aamiin tilidhahayo waa mushkilo qaran iska jir iyaaka adiga qoraayaa an nacbudu ka caabudaynaa ilaahayo wa iyaaka adiga qoraayaa nastaciinuhu kaalmo weydiisanayna aayaddaa markii la marayo ilaahay wuxuu dhahayaa baa la yidhi haadaa beynii wa beyna cabdii aayadani anigai addoonkayga noo dhexaysaa anigii addoonkayga noo dhexaysa wala cabdii maa sa'ala addoonkaygana wuxuu u weydiistuu leeyahay soo ma marka waxaa weydiisanaysa waatan ihdinaa ilaahu nagu hanuuna asiraada wadada almustaqiima ee toosan ilaahu nagu hanuuni weeye siraada aladiina wey waddada aad nagu hanuunaysa ilaahayow waa siraada ladiina kuwii waddadoodii ancamta calayhim aad u nicmaysay waa nebiyadii sidiiqiintii shuhadadii saalixiintii kuwaa wey waddadooda ilah nagu toosi hayri lmaqduubi calayhim kuwa kuwii loo carooday yaa ilaah waddadooda inaga leexi waa yuhuudda cilmi bay lahaayeen cilmiga ayagoo lebay diideen inay ku dhaqmaan wala waladaaliin iyo kuwii lumay ayagoo cilmi la'aan bay cibaado sameeyeen markaasay lumeen qofku marka hadduusan cilmi lahayn cibaadadiisa waqti badan baa ku jira weeye kuwii markaa ma garanaysaa lumay iyo kuwii loo carooda labadaba hee ilaahayow rabbiyow raxmaano waddadooda hana marsiin aamiina baa dhahaysa marka aamiin ha dhihin aamiin aamiin ha dhihin miimka ha adkayn haddaa aamiin tiraadid waxay noqonaysaa qaasidiina macnaheedu qaasidiina macnihii la ka baxaysaa aamiina markay jilicsanta waxa weeye ilaahayow naga aqbal wey macnaheedu aamiinta warkaa ma ku dhacay haddaa adkaysa macnaheedu wuxuu noqonayaa halkaa meelaa u soconnaa weye halkay u socotaan khatar weye soomaa marka uma kadibna yaqra'u wuxuu akrinayaa asuurata suurad qur-aan ka miduu iska akhrisanayaa kadibna muxuu dhahayaa allaahu akbar subxaana waxaa ceeb oo dhan ka hufan rabbiya alcadiim rabbigaygii weynaa wabixamdihi bixamdihi mahaddiisaana ku sugnahay weeye alaaa maraad buu akhrinayaa waa inta ugu yare kadibna wuu soo kacayo samica allaahu liman xamida samica allahu gormaa dhahaysa ardayow sumaaan rukuucin kicidda markaa soo bilaabaysaa samica allahu la soo bilaabaysaa markaan saa istaag samic allah allahu ha dhihin masale ma fahmaysaa yah samic allah waxaa loogu tagala sookicidda laynkaa sookiciddaa soo kacaysid inaad ku dhex akhriyid samica allaahu liman xamida waa soo kacaysaa sumaadaan rukuucsanayn samica allaahu liman xamida xamida markaa maraysa waa inaad istaagsan tahay kadib istaaga how akhrinaysaa rabbanaa hee laka alxamdu rabbanaa yaa rabbanaa rabbigayow laka adiga ku sugnaatay alxamdu mahad adiga ku sugnaatay milca asamaawaati samooyinka muggood muggood wa milal ardi dhulka muggii iyo wa mila maashiita shay kastoo aad doonto oo min shayin shay un ah bacdu intaa kadib shay kastoo aad doonto muggiis oo mahadaa ilaahu iska leedahay weeye warkaama ku dhacay kadib markaad ducada akhriso maxaa dhahaysaa allaahu akbar takbiirtani markaa foorarsiga bilowda hoobashada bilowda ilaa sujuudda waa inaad wadaa takbiiraadka wax takbiiraatul intiqaal baa la dhahaa takbiirta salaada laysaga gudbo markaad rukuucaysid allaahu akbar rukuucda ku imow samica allaahu liman xamd ku istaag markaad sujuud aadaysid allaahu akbar kuwa waxaa arkaysaa markay sujuudaan allah akbar dhahaya allah akbartan ujeedkeedii meesha ha ka saarin ujeedkeedi waxa wey inaad kusoo dhaqaaqdid warkaa ma ku dhacay allahu akbar subxaana rabbiya alaclaa wabixamdi subxaana wahaa ceebana ka wefan rabbi rabbiga alaclaa ee saraynta badnaa wabixamdihi baana ku suganahay weeye wabixamdihi baan hee ku sugnahay weeye mahadiisaan ku sugnahay ilaahay subxana wataala naxariistiisa iyo mahadiisa ma garanaysaa lagaba maarmo weeyaan alaaa maraad buu akhrinayaa waa inta ugu yare kadibna uu soo kacayo wuxuu usoo kacay fadhigii udhexeeya labada taxyaad soo maaha labada sujuudood muxuu dhahayaa rabbi rabbi ikfir lii rabbiyow i dembi dhaaf warxamnii rabbiyow i naxariiso wajburnii rabbiyow ikab haa biniaadanka waxyaaba badanoo jebinaya ku imaanayso maan mid qalbigiisa jebinaya mid magaranaysaa dhibaata isaga imaanaysa inuu caadaba u jabaa dhici karta luka jabto qalbi ahaan inay musiibo ku dhacdaa dhici karta ilaah naga badbaadiye waxaasoo marka in lagu kabaa rabtaa wajburnii ilaahu ikab weye marka warfacnii ilaahw kor yeer warsuqnii deeqisii waahdinii hanuuni wacaafinii caafimaad taamaysii waxfu cannii iga raali noqo intaasaa waxaa ku dhaqranaysaa fadhigii labada sujuud udhexeeyey kadibna waa rukuucaysaa waa sujuudaysaa allaahu akbar subxaana rabbiya alaclaa wabixamdihi baa dhahaysaa alaaa maraat fa haadihi intaas rakcatun waa hal ragco markaa intaas maxay noqonaysaa hal ragco weeyaan wayafcalu wuuna samaynayaa markaa fii baaqi ragcaati rakcaadka inta ka soo hadhay jamiica maa dakarnaahu wixii aan soo xusno o dhan buu samaynayaa ila niyata niyadii mooyaane wa takbiirataalixraam mooyaane in ayaga xaggay leh fa labadaa xabo fil uulaa ragcadda koowaad baa iska lagu soo xirtaa soo maa ragcadaha wax ka dambeeya ma laha mm-hmm. wa idaa zaadad hadday badato salaatuhu salaadiisu hadday ka badato ragcatayni salaadaada hadday laba ragca ka badato duhur bay noqotay iyo casar iyo maqrib iyo cishe Eh, jalasa wuxuu u fadhiisanayaa litashahudi alwali atixiyaadkii koowaad buu u fadhiisanayaa fa wuxuu dhahayaa ataxiyaatu salaamo oo idil nimankai carabta ahaa boqoradoodii ayaa boqor walba wuxuu lahaa salaan u gaara oo lagu maamuuso lagu weyneeye atixiyaadkii baa yimi salaan oo dhani iyo weyneen oo dhami iyo boqornimo oo dhami hee ilaahay baa iskale almubaarakaatu baraka iyo kheer kasta oo fara badani alsalawaatu naxariisaha oo idili altayibaatu wanaagaha oo idili lilaahi ba u sugnaadeen waxaasoo dhan ilaahay baa iskale ila xaggiisa ka yimaadaan warkaama ku dhacay attaxiyaatu salaamaha oo idil wey almubaarakaatu kheyraadka oo idil wixii kheyroo fara badan jamcu barakatin wey baraka oo idili asalawaatu naxariis oo idili addayibaat wanaag oo idin lilaahi ba u sugnaatay assalaamu ma garanaysaa nabadgelyo calayka korkaaga ahaato ayuha nabiyu nebiyow waraxmatullaahi naxariista alle iyo wabarakaatuhu ma garanaysaa khayraadkiisii bidushaada ha ahaada nebi maxamedow nabiga ku salida nebigaa salaanta sal alay wasalam kadibna muminiinta u duceynaysa assalaamu calaynaa niyadda gasho markaa leedahay assalaamu calaynaa adduunka inta saaran oo labada bilyan ee muslimka ah ee adduunka saaran baa ducada u dhiibaysaa salaadan aad tukanaysa waa inaad soo jeedaa salaad mahsan ha tukan assalaamu calaynaa assalaamu nabadgelyo calaynaa korkayaga ha ahaato iyo wa calaa cibaadiillaahi addoommada alle alsaalixiina ee wanaagsan mashriq iyo maqrib inay taagan yihiin ducadaas adnagoo kusoo gaaraysaa adna kuwaad gaarsiinaysaa muminku waa isku duceeyaa warkama ku dhacay asalaamu calayna waalaa cibaadiillaahi asaalixiin ashhadu waxaan qirahayaa an laa ilaaha ila allah an laa ilaaha alla xaq lagu cabdinsan jirin ilallaahu mooyaane wa ashhadu waxaan qirahayaa anna muxamadanna rasuulullaahi inuu yahay sala allahu calayhi wasalam intaa markaad tiraahdo salligii nebigaa kugu xigaya maxaa dhahaysaa allaahuma yaa allaahu allo salli u naxariiso calaa muxamadin nebi muxamed naxariistaada si cabdika ahaa addoonkaaga ahaa warasuulika ahaa annabiyi alummiyi nebigii ma garanaysaa ummiga ah ummi waxa weeye nebigii aan waxba qori jirin waxna akhrin jirin nebigu waxna ma qori jirin waxna ma akhrin jirin ammaan bayna u tahay ammaantiisu waay ha hadduu wax qori lahaa ma akhrin lahaa nimankii qurdheesheed buusan ka baxsadeen maxay dhihi lahaayeen waxaan asagaaba qur-aankan hee asagaaba hee soo qortay bay dhihi lahaayeen marka nebi aan waxna qorin waxna akhrin in uu qur-aan akhrinayo lagu soo dejinayo oo qur-aankaas uu ka sheekeynayo ilaa qiyaama wax dhici doona waa mucjiso warkama ku dhacay mucjiso wey mhm. annabiyi nebiga alummiye ee waxna aan qori jirin waxna akhrin karin ahaa wa calaa aali muxamedin eelkii nebi maxamed korkooda ha ahaato eelka nebi maxamed bani haashim iyo bani cabdbani mutalib miyahayd labadaas baa eel nebiya sal alla alay wasalam wa aswaajihi iyo xaasaskiisii wa duriyatihi caruurtiisii kamaa sallayta saad ugu naxariista calaa ibraahiim nabiyullaahi ibraahim ya wa calaa aali ibraahim ehelkiisa ismaaciil iyo isxaaq iyo intii firtooda ahaaba wa baarik ilaahu barakee calaa muxamedin barakee annabiyi lummiyi nebigii magaranaysaa ummiga ahaaha wa aali muxamedina barakeeya wa aswaajihi wa duriyatihi barke kamaa baarakta u barakaysa calaa ibraahiima wa aali ibraahim filcaalamiina filcaalamiina filcaalamiina caalamka dhexdiisa innaka adigu rabbiyow xamiidu mid la mahadiya ayaa tahay ay maxmuudun wey majiidun mid la sharfo ayaa tahay saasaa dhahaysa intaa markaa akhriday ragcaddii ugu dambaysaa la marayaa soo maa waxaan dhahaysaa allaahuma ilaahayow ikfir lii ii dembi dhaaf maakii qadamtu aan soo homarsadao camal xun ahaa iyo wamaakii akhartu aan dibdhigayo camal xun ahaa iyo wamaa kii casratu aan qarsado camal xun ahaa haa biniaadamku waa wada camal xun soconaya wey acmaasha biniaadamka kama dhammaato xumaantu kama dhammaato weeyaan marka ilaahay kii aan qarsaday iyo wamaa kii callantu aan soo muujiyeyba oo magaranaysaa bannaankaa ku sameeyo dembi ahaa iyo wamaa kii casraftu aan ku xadgudbay oo ku gaboodfalay gaboodfal aa ku sameeyey oo xaqayga aan ahayn oo aan ku xadgudbay iyo wamaa kii anta adiguba aclamu aad iga og tahay bihi dembigaa minii xaggayga dembiyo badan buu qofku sameeyey uu hilmaamay toban sano ka hor dembi asansmiyaa ogtaad aduu hilmaamtayba laakiinse alla xaggiisa ma hilmaamo ah. qur-aanka maxaa ku jidha eh, isoo qabo aayadda tilmaamaysay eh, nasu eh, ti ambiyan u maleynayaa way hilmaameen aniguna waa waan koobnay aayaddii ahayd waaya marka ilaahay subxaana wa tacaala waxba kama qarsoomaan aakhiro waxaa lagu keenayaa feel weynaaday markii maxkamadaha lasmaxkamadeynayo maxaa la sameeyaa maxkamadaha markii lamasmaxkamadeynayo qofka maxaa laga soo diyaariyaa bil iyo laba bil ba qaadanaysaa feelal baa warqadaa laga soo diyaarinaya hadhow markuu yimaada waxaa la keenayaa laba fayl oo waaweyn warqada ka buuxaan xeer ilaalintaa soo baadhay warkama ku dhacay xilna waxaa la dhahayaa kaasuu sameeyey kaasuu sameeyey kaasuu sameeyey yaa kula jooga boqol qof wax gaaraya meesha fadhiya iyo qolyo aa ku xukumanaan oo maxkamadda ka tirsan waxay shoonaysaa boqol qofaa ku daawanaya halkanna waxa kuu fadhiya kuwa ku maxkamadeeya xagganna qolyaha kuu taagan hee feelashaaday boroshartaya ku dhufanayaan derbiga halkaasuu maray waa ujeedaan kaamaradaasa qabatay halkaasuu kasoo dusay taas oo aan laga sheekeyn karin baakhirata taas oo aan laga sheekeyn karin baakhira taal haddaa lixdan gaadhay ilaa maalinka qaangaarta laga soo bilaabay ilaa maalinkaa gudka gashay fayl ku saabsan fayl markasaa loo kala bixiyo meesha aragtidaadu ay gaarayso buu kasii badan yahayba waxaas waa buuxa afku maraya tif wey haye lagu kala guraya ii kala gura yaa ku xisaabinaya ilaahay baa xisaabtaada qaadaya in allaha sariicul xisaab malaa'igtuna waqladeesa u kala guraysa aye maxaa loo hayaa ninkan soo sii daaya yaa ku daawanayaa adduun wixii soo maro bini aadanah iyo jin wixii adduunka soo maray inta kale noolaha ciid bay noqonayaan jin iyo insi wixii adduun soo maray maalinka alla adduun abuuray ilaa maalinka aakhiro inta ka dhaxaysa bini aadankaas baa goobjooga waa fahamti soo maa yaah fa amaa man uutiya kitaabahu biyamiini fa sawfa yuxaasabu xisaaban yasira mu'minka marka ilaahay baa u sahlaya waa laga soo qarinayaa siday xadiisu tilmaamayaan fasawfa yuxaasabu xisaaban yasiira inta la sheegayo ilaahay baa ka qarinaya biniaadamkii kale kadibna waxaa la dhahayaa ore hebelow saama samaysa taama samaysa taamadiga muuminkii wey taama samaysa kaama samaysa kaa haa haa haa haa haa waa kuwa cafine warkama ku dhacay kuwa cafine waa laleey weliba ajar baa ugu rognay ajar baa lagaga dhigaya kii gaalka ahaana biniaadamkaasaa lagu dhex fadeexeenaya ilaahay ceebteenna astur marka adduunku wax badan baa taal wanadacu lmawaasiina alqista liyowmi alqiyaama soo falaa tudlamu nafsun shaya wain kaana mithqaala xabatin min khardarin hee ataynaa biha wa kafaa binaa xaasibiin soo maah xisaab waa ku filannayo waa laleeyahay dhibicna dhaafi mayso miisaanka xaafadda ku yaala haddaa dhibic eh, beriisa saarta waxba ka bedeli mayo soo maah miisaanka aakhiro dhibic haddii la saaro mithqaala daratin quraanjo wax ka yar haddii saa loo saaro isbedelkiisa waa laga arkaya marka welida nabigan muxuu leeyahy alai salaam miisaanka waxaa miisaanka sidaas miisaanka sidaa u howl badan waxaa buuxiye subxaan allaahi tamla'u lmiisaana <laughs> war adiga hagee aade subxaan allaahi hee tamla'u lmiisaan miisaanka afka maran miisaanka la sheegayo mid kale maxay ahayd tamla'u maa bayna asamaa'i hee er ciriya dhul inta ka dhexaysa buuxinaysa marka diyaargarow culus baa la rabaa adduunkaaga aduu ceersanaya ninkii qaaruun ahaayo adduunka ugu howlbadnaaba badnaaba adduunka isaga lama dhihin maxaa la yidhi wabtaqi fii maa aataaka allaahu daara alaakhira walaa tansa nasiibaka min addunyaa awlka horu baa hantiila ahaa haddana maxaa lagu yidhi adduunkaaga nasiibkaa ku lehda hee ha kaaska dayin ha hilmaamin ka shaqaysa adduunkaaga waaba hantiina nin kasta lagu leeyahay wabtaqi fii maa aataaka allaahu daar alaakhira wixii lagu siiyeyna aakhira u doono aakhirahee ku doono marka qofku waxaa rabaa inuu adduunkiisa asagoo xamaalinaya aakhirana xisaabta uu jidho markaa ma ku dhacay haddii kale hawsheenu khatar weyn saasuu dhahayaa buu yidhi wamaa anta aclamu iyo wamaa kii anta adigu ahayd ilaahayow aclamu mid iga bihi shaygaas minni xaggayga og anigu aan ilaawe yacni anta adigu almuqadimu allah wax hormariyaa tahay wa anta almu'akhiru allah wax dibmariyaa tahay tucizu man tashaau wa tudillu hee man tashaa biyadika alkhayru haa cizi iyo sharaf haddaa rabti ilaahay baa haya yaa haya walilaahi alcizatu walirasuul ma kalaa ka doonin ilaahay laynkiisa qabso ilaahay baa sharaf ku siinaya maxaa yeele nebi maxamed maxaa laka hee dikraka wa minhum waxaa ka mida man baa ka mida yaquulu dhahaya rabbanaa yaa rabbanaa rabbigayow aatinaana sii fi dunya adduunka xasanatan ha xasanana si nolol wanaagsan camal saalixa khayr fara badan ilaahuna sii wa fil aakhirati aakhirana xasanatan nolol wanaagna sii jannana sii ajar iyo hawaabna sii raalihaanshahagana sii wey waqinaa naga dhowr ilaahay oo cadaaba naari naarta cadaabkeeda ilaahu naga ilaali weeya kadib muxuu ku darayaa allaahuma ilaahayow inii anigu acuudu bika waxaan kaa magangelayaa min cadaabi alqabri cadaabka qabrigaan kaa magangelayaa wa min cadaabi naari naarta cadaabteedaan kaa magangelayaa iyo kuleelkeeda marka cadaabulqabrigaan kaa magangelayaa qabrigu qofka markii loo geliya wuu soo dhaweynayaa adiga marka qof eh, sanawaad a kala maqnaydeen soo kuma soo dhaweynayo asalaamu calaykum habbaa dhahaysaa qabrigu hab buu ku siinayaa markaa qabriga qofka la geliyo waogaa waa lasuu kee celinaya waa soo dhaweynta waa habtii w qabrigu habku siinayay qof kasta wuu marayaa ha waa inaad meel cusub soo gashaa lagu dareensiinaya kadibna de haddii qof wanaagsan a ahayd laynkii wanaagsan abaa qabsanaysaa haddii qof xuna ahaydna waylaka ilaahay noga ilaali wa min fitnati lmaxyaay nolosha maxyaa walmamaat nolosha iyo geerida fitnadooda ilaahayu kaa magan galay ilaahay baa abuuray nolosha iyo geerida wuxuu abuuray liyabluwakum suidin alladii allihii weye alle khalaqa almowta abuuray iyo walxayaata abuuray leesh u abuura alle nolosha iyo geerida labadaba muxuu abuuray liyabluwakum suu idin imtixaamo liyabluwakum ayukum axsanu camalan soomaa kiina camal wanaagsan same nolosha iyo geerida labada marka waa imtixaan waa laba leyn waa laba arrimood oo siman qofka inuu nool yahay inuu dhinto waa laba laba arrimood oo ilaahay labaduu abuurtay adigana laguu abuuray si lagugu imtixaano nolosha markaa ku jirtana waa imtixaan iyo jirabaad aakhira eh, geeriduna waa imtixaan kale imtixaankaasna waxaa lagu maranayaa qof wanaagsan inaa noqotid adduunka imtixaan baa ka shaqeynayna hadda soo eh, imtixaan yarka sugi kitaabka markaa dhamayso imtixaan yarka sugi mayo adduunka imtixaan baan ku jirnaa warqadaan buuxinaynaa salaadaan buuxinaynaa soonkaan buuxinaynaa xajkaan buuxinaynaa caaxan buuxinaynaa sadaqada waxaan buuxinaynaa waxyaabaha aa khaldasin maxaa weeye khalad inaad samaysid inaa mid ku dhacid inaad mid maagtid inaa waxaasna waa imtixaankii qibaa khaldasid imtixaankaas natiijadiisa aakhiree taallaa marka aduu imtixaanka si fiican ooga shaqehe imtixaanka ee si fiican ooga shaqee wey wa min fitnati lmasiixi dajaali kaa masiixu dajaal layidha fitnadiisa ilaahu kaa magan galay intaa markuu urdana yidhaahdo wuxuu dhahayaa assalaamu calaykum waraxmatullah barakaatu kuma jiro assalaamu calaykum hee waraxmatullah buu dhahayaa assalaamu calaykum waraxmatullah bidixdiina buu ku darayaa intaa markuu dhaho istakfirullahdii weeye kitaabka muxuu yidhi sheikhu wasala allaahu allah u naxariiso calaa sayidinaa sayidkeeni muxamedin ahaa sayid waladi aadam weeye inta nebi aadan u dhalay sayidkoodii weeye wa calaa aalihi ehelkiisa allah u naxariisto iyo wa asxaabtii rasuulka iyo wasalama allaha nabadgeliyo wey walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin aamiin halkaas darsiu noogu joogayaa hadaa billahi towfiiq sala allahu wasalam calaa nabiyina muxamed ilahay waxaan kabana noogu anfaco allaha cilmigaan barana noogu anfaco kuwa joogtay iyo berashadiisa allah inaga dhigo wixii ay barteen kuwa camal fala allah inaga dhigo suu nebigu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam qofka cilmiga dalbaya caalamka waxa noola saaran baa u duceynaya ducaa u socota malaa'igta u duceynaysa weliba ducaa iska daaya la tadacu ajnixatiha litaalib alcilmi qofka diinta baranaya malaa'igtu waxay u fidinaysaa garbaheeda inuu ku socdo nebigaa noo sheegay salaam yaha u duceynaya xataa waxaa u duceynaya nimiriga iyo kalluunka badda ku jira xataa waxaa u duceynaysa quraanjada godkeeda ku jidha maxay dhahaysaa ilaahuw barake ilaahuw dembi dhaaf ninkaaga diinta baranaya diinta hala barto marka kitaabkan kitaabkii koowaad ilaahay baa noo dhameeyeen shan darsi buu noqday ilahay waxaan ka barana waa anfaco cilmigaan ku baranay wixii wanaaga waan ku saxayna ilaahay ajarkeeda hana siiyo wixii khalada waa aan ku dhex khaladnayna ilaahay naga cafiyo waxay inaga dhigo kuwa intifaacsada oo ka faa'iidaysta akhriya adduun kuwa marka ayagu fahmeenna faafiya allah inaga dhigo adaa bilahi towfiiq wasala allah wasalam calaa nabiyina muxamed waali saxbi ajmaciin